بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين jawaahir albukhaari ayaan weli ku jirnaa takhfiifu alimaam khafiifinta imaamka uu salaada khafiifiye ayuu baab u yahay can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi idaa sallaa hadduu dujinayo axadukum axadkiin linnaasi dadka falyukhafif ha u khafiifiya salaada salaada yuusan imaamku dadka ku dheeraynin fa inna fiihim waxaa dhexdooda ku jira addaciifa ku daciif ahoo tabar daran waasaqiima ku xanuunsan oo buka walkabiira ku weyn oo da'ahoon taagnaan karin iyo wadalxaajati mid xaaje iyo dan u saaxiib ah dalxaaja waa saaxiib u saaxiib ah ama waa xanuun ama shaqo deg deg ah buu rabaa inuu markaa galo ama arrin arrimooyinka ka mid ah uunbaa haystaa wa idaa sallaa markuu tukanayo axadukum axadkiin linafsihi nafsadiisa uu u tukanayo oo keligii uu yahay keligii uu yahay falyuqawal ha dheereeyo ha dheereeyo ayuu yidhi rasuulka sal allahu calayhi wasalam falyuqawil ha dheereeyo maa shaaa intuu doono ha fariisan haddaad doonto maantaoo dhan taagnow haddaad doonto waa markaa naftaada u tukanaysid markaa dadweynaha iyo bulshada aad dujinaysidna u raxmo oo markaa u naxariiso waqad aqbala waxaa soo qaabilay rajulan nin oo binaadixayni laba halaad oo biyo lagu dhaamiyaa wataa nin laba halaad ama laba naadixayn wataa ayaa soo qaabilay oo masaajidkii soo aaday macnaha waa jamalayn laba geel ama laba rati loogu talagalay biyaha in lagu dhaamiyo lagu qibneeyo waqad janaxa alleylu asoo habeen ku daboolmay mugdina markaa ay noqotay waa salaaddii cishaa'igee fa waafaqa wuxuu la soo waafaqay uu ku soo aaday mucaadan mucaad oo yusallii tukitujinaya dadka ninkan maantoo dhan biyuu ku dhaaminaayay sidaa darteed ayaa wuxuu la soo qaabilay mucaad oo salaaddii cisho dadka dujinaya fa taraka wuu ka soo tegay naadixahu hashiisii halihii uu watay buu bannaanka uga soo tegay wuxuu is yidhi intaadan guriga tegin allay lee salaadan cishayga jameecada la tuko wa aqbala wuu soo qaabilay ilaa mucaadin mucaad oo salaadii buu qaabilay mucaad ama mucaad xaggiisuu soo qaabilay faqara'a wuxuu akhriyey mucaadna bisuurati albaqara aw annisaa allahu akbar suurat albaqara ama suurat annisaa buu cishaa ku akhriyey faintalaqa arajul ninkii wuu iska tegey marka muxuu sameeyey intuu salaadii ka furtay yuu meelgiisa cishihiisii ku tukaday kolkaasuu iska baxay adii baqaradaada waay buu yihi mucaado ama nisaa'igaaga wabalaqahu waxaa soo gaartay arrintii wabalaqahu wa balaqahu waxaa soo gaaray anna mucaada mucaad naala inuu gaaray minhu ninkii xaggiisa oo markii hore inta mucaad uu ka furtaa loo sheegay mucaadow hebel baa salaaddii kaa furtay baa lihi waa munaafiq buu yidhi marka ma salaad buu ka furtay ma igaa furtay munaafiq waaye ninkiibaa hadalkii loo qaaday wa balaqahu waxaa gaaray ninkii anna mucaadan naala minhu inuu gaaray inuu wax ka sheegay ayaa gaartay eh, ayaa gaaray faa'ata annabiya nebiga ayuu u tegey sala allahu calayh wasalam ilaan munaafiq wax sahlan ma aha annagu waa isaga qosolnaan munaafiq iyo munaafiqu dhalay iyo gaal yahow gaalkua waxba nalama ahaba saa darteed ninkan ashtaka ahaan buu rasuulku ugu tegey fa shakaa ilayhi nebiguu uga ashtakooday mucaadan mucaaduu nebigu ku dacweeyey faqaala anebiyu nebigu wuxuu yidhi yaa mucaadu mucaadow afattaan anta ma fidnoolaa tahay buu yidhi fitnoola maa tahay mucaadow aw amase wuxuu yidhi afaatinu alaaa miraarin saddex jeer afaatinu afaatinu afaatinu ma fidnoolaa tahay mucaadow fidnoola miyaa tahay falowlaa sallayta maad ku dujisid dadka bisabbix isma rabbika alaclaa waalshamsi wa duxaaha walleyli idaa yaqshaa suuradaha maa qabsatid maa suuradahan ku dujisid intaad baqaro qabsanaysa salaad cisho dadkii masaakiinta ahaana aynan kari karin dad badan baa maantoo dhan suuqaa taagnaa oon awood u lahayn inay taagnaadaan dad fara badan baa bas wadaayo lugaha saysaa u yeelayeen farayinkii iyo waxyaabaha aan keri karin inay taagnaadaan salaadiina markaa raba masabbix isma akhrisid waashamsi waduxaaha aawo walleyli idaa yakshaa xaggay kaa martay fa innahu maxaa yeelay yusallii waxaa tukanaya waraa'aka gadaashaada alkabiiru oday weyn waaddaciifu ku tabar daran iyo wadulxaajati middan u saaxiib ahe wa can jaabir bni cabdillaahi ana mucaad ibnu jabalin kaana wuxuu ahaa yusallii mid la tukada maca anebiy nebiga micigiisa uma kabacdi yarjicu wuxuu u soo noqon jiray uma yarjicu kadib ayuu u soo noqonaa xaafaddiisa fayaummu qowmahu markaasuu qoomkiisii dujin jiray asagana mucaad intuu madiine kula soo tukada masaajidka nebiga cisho ee uu soo baxo xaafaddiisii uu yimaado yuu qoomkiisii dujin jiray haddana can anas qaala wuxuu yidhi kaana alnebiyu nebigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa yu'jizu asalaata mid salaadda soo gaabiya salaadda wuu gaabin jiray wa yukmiluhaa haddana dhammaystira hadda salaadda ha la gaabiyaa la maqlay imaamyeey inaad madaxa dhulka dhigtaanood kor u soo qaadaan duhurkii afarta ragcadoodna aad minid nagu dujisaan macnaha ma aha salaadda ha la gaabiyo haddii la yidhi salaad dhammaystiran oo arkaanteedii iyo shuruudeedii iyo wixeedii wadataa loo baahan yahay idkana waa inay ayaguna sidaa u dareemaan waa in la yidhi salaadda ha la gaabiyo gebgebgeb inuu qofku ka siiyo markaad jaranjarada masaajidka soo koraysid ayuu allaahu akbar xirtay safka markaa soo gaartay rakacadii afraad intixaadkeeda u fadhiyaa taana qalad waaye waa in shuruurdeedii arkaanteedii la adkeeyaa lana kaamilaa nebiga yu'jizu salaa salaadda wuu soo gaabin jiray wa yukmiluhaa waana dhammaystiri jiray qaala sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu yidhi wuxuu yidhi i'tammuu bii igudayda i'tammuu bii igudayda aniga waliya'tama bikum ha idinku daydaane man bacdakum dadka idinka dambeeya ani igu dayda saxaabey idinkaa ii jeedee markaad igu dayataan ood wax iga aragtaan oo wixii aan samey aad samaynaysaan dadka idinka dambeeya yaa idinku dayan doonaa ayagana kuwa ka dambeeyaa ku sii dayan doonaa ficilkii nebiga suu ahaa yaa markaa soconaysoo dhaxalgal noqonaya baabu ictidaali alqaa'iniin dadka qaa'imiinta ee taagan simitaankoodii baabku ayuu baab u yahay ictidaal inay simaan safafka ama ay hagaajiyaan dadka qaa'imiinta ah waa dadka salaadda u taagan can ilnucmaan ibni bashiir radia allahu canhu anna alnabiya sala allahu calayhi wasalama qaala wuxuu yidhi latusawunna waad simaysaan oo waad simaysaan sufuufakum safafyaalkiina ow amase la yukhaalifanna allaahu ilaahay wuxuu iska hor keenayaa ama uu khilaafayaa bayna wujuuhikum wejiyaalkiinna baynkooda wardadow salaadan sima safka toosiya haddii kale wejiyaalkiinna la khilaafayaa waxaa macno ah in inta la soo qaada gadaal lagu dhejiyo waciyaadu billaahi waciid adag baa ku jira safkoo la qaloociyo ku horay buu jiraa maanta ku gadaal buu jiraa dadkii lama simi karo lama toosin karo kuwaaba qaylinaya warna tuji ku dhaayad arkaysaa imaankii safka toositaankiisuusan raalli ka ahayn wejiyaalkiina la khilaafayaa min qabli an natmisa wujuuhan fanaruddaha calaa adbaariha gadaal aanan ku dhejin buu dhahay ilaahay daduu la hadlaayey waxaa suuragal ah baa layidhi wajiyaalkiina la khilaafayaa dadka kunka ah ee ka badan ee masaajidka ku jira wada tukanaya laba qofood oo heshiis ahoo qalbigooda isku fiican yahay la heli maayo waa sida maantana haysataa kuna qabiil buu kuugu xanaagsan yahay kuna si kaluu kuu maagayaa kuna diin ahaan buu kuugu xanaagsan yahay kuna urur ahaan buu kuugu xanaagsan yahay masaajidkiina waa laysla tukanayaa run badnaa nebiga sala allahu calayh wasalam can anas ibni maalik qaala wuxuu yidhi uqimat isalaatu salaadii baa la caqimay fa aqbala calaynaa waxaana soo qaabilay korkeenna rasuuluullaahi rasuulkii alla sala allahu calayh wasalam wuxuu nagu soo qaabiluu nagu soo jeediyey biwajhihi wejigiisa faqaala wuxuu yidhi aqiimuu ooga sufuufakum safafyaalkiina wa taraasuu isku dhedhejiya waayo fa innii anigu araakum waxaan idinkaga jeedaa oon idinka arkayaa min waraa'i dahrii dhabarkayga gadaashiisa dhabarkayga gadaashiisaan idinka arkayaa nebi moxamed suu horay wax uga arki jiray yuu gadaalna uga arkayaa waa ilaahay awooddiisa subxaana wa tacaala indhaa loogu sameeyey qaar baa yidhi agoon loogu samayn buu ilaahay kari karaa inuu tusiyo waxa gadaashiisa ahaaday wa canhu aydan sidoo kale waa saxaabigii cani ilnabiyi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi sawuu sufuufakum safafyaalkiina sima fa inna taswiyata asufuufi safka simitaankiisa min iqaamati asalaati waa salaadda oogitaankeedii salaadda oogitaankeeday ka mid tahay baabu maa yaquulu bacda atakbiiri takbiirta kadib wixii la dhihi lahaa buu baab u yahay can abi hurayrata qaal kaana rasuuluullaahi rasuulkii alla wuxuu ahaa yaskutu mid aamusa bayna takbiiri iyo wa bayna alqiraa'ati takbiirta iyo qiraa'ada inta u dhaxaysa ayuu aamusi jiray rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu aamusayey iskaatatan aamusitaan waxoogaa yar ayuu shib ahaa yaquulunna yaquulunna bayna altakbiiri iyo wa qiraa'ati alfaatixati iskaad ayuu aamusahayey wuxuu odhanahayey yaquulan yaquulan bayna altakbiiri iyo wa qiraa'ati alfaatixa wuxuu dhihi jiray inta u dhaxaysa <clears throat> takbiirta iyo intuusan faatixada aqrinin allaahuma baacid ilaahayow kala fogay baynii ani iyo wa bayna khataayaaya dembiyaalkayga baynkooda kamaa sidii baacadta aad u kala fogaysay oo kale bayna almashriqi waalmaqribi mashriq iyo maqrib waa meeshay qoraxdu ka soo baxda iyo meeshay u dhacdee allaahumma ilaahayo naqinii nadiifin min alkhataayaa gafafyaalka kamaa yunaqa athawbu alabyadu sida marada cad looga nadiifiyo min addanasi wasaqda sida marada cad wasaqda looga nadiifiyo maxaa marada cad qaas loogu soo qaatay oo marada madow iyo ta guduudan iyo ta midabka kale lehba loo soo qaadan waayey marada cadna mid ma aha dharka kale wasaqdu hadday gaarta ma qarsan karto ilaa inaad iska dhaqda maahee bannaanka ma aadi kartid durbo waa la dhaqayaa marka yuusan igu daahinba ee ilaahayow sida marada cad looga nadiifiyo wasaqda ilaahu dembiyaalka iiga nadiifi kamaa yunaqaa althawb alabyad sida marada cad looga nadiifiyo min addanasi wasaqda allaahuma qsi ilaahayow mayr ama dhaq qataayaaya gafafyaalkayga bilmaa'i biyo waahalji baraf iyo waalbaladi qabow dembigaa waxaa laga dhigaa wax xaraaro kulul wataa markaasaa laysku darayaa biyo qabow iyo biyo baraf ah iyo biyo caadi ah baabu rafci albasari ila asanaa indhaha oo kor loo qaada wixii ku soo arooray marka salaada lagu jiro ayuu baab u yahay can anas ibni maalikin qaala anas wuxuu yidhi qaala annabiyu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa baalu aqwaamin oo miyaalo xaalkoodu waa maxay maa baalu maxaa baalkooda iyo xaalkoodu yahay aqwaamin qoomamiyaalo yarfacuuna kor u qaadaya absaarahum indhahooda ila asamaa'i samada xaggeeda fii salaatihim salaadooda maxaa u sugan maxaa ku kallifaya layantahunna way ka harayaan way joojin doonaan can daalika arrinta ow amase latukhtafanna waa la dafi absaaruhum argayaalkooda ama indhahoodaaba la dafayaa oo la qaadayaa dib dambawma u soo noqonayaan cirka ha fiirinin marka salaada lagu jiro meesha sujuudda ama hortaada fiiri waayo haddaad kor fiiriso ama indhihibaaba lagaa qaadayaa nuurkooda ama xaq iyo wanaaggiibaadanba arkayninba amase <clears throat> rasuulku wuxuu leeyahay way ka hari doonaan way iska dhaafayaan amase indhahaba laga dafayaa baabu iltifaati fi salaati <clears throat> salaada gudaheeda oo meel la mimilicsado meelaha la fiirfiiriyo reedaha iyo dhinacyaalka dad baad moodaaba qof kastoo albaabka ka soo galay fiiriyo ee jika qaada in la yidhi baara qofka soo gelaya qof walba oo soo gelaya saasuu u fiirinaya salaaddiina wuu ku jiraa dadaa saacadda fiirinaya dadaa dhinac koxa xoqanaya maantoo dhan kuwa maantoon waxaa loo baahan ilaahay baad hortaagantaha subxaana wa tacaala istaxyi baa loo baahan yahay sariig baa loo baahan yahay boqorka rabbulcizaad hortaagan tahay askarta mar allaala marka taliyuay hortaagan yihiin waxaad mooddaa sanad inuu u taagan yahay oo kale dharkii waa nadiif koofidii waa nadiif buudkii waa nadiif isdhaqaajin maayo waxaa la odhan jira marka loo qudbaynayo mas hadduu ku qaniinayo xataa ha isdhaqaajinin annaga hadda waxaabana loo ogol yahayba mas iyo waxyaaba hadday yimaadaan ilaa subxaana watacaala subxaana watacaala in aan ka carari karno meesho la dili karo waxyaaba markaa la samaynaayo markayaan reedaha la fiirfiirinin rabbuulciza la hor taagan yahee can caaishata radia allaahu canha qaalad waxay tidhi sa'altu rasuula allah rasuulkii allaan su'aalay can iltifaati milicsasho fi salaati salaadda dhexdeeda meel lagu milicsado faqaala wuxuu yidhi huwa ikhtilaasun waa dafid yakhtalisuhu shaytaanu shaytaanku uu ka dafay min salaati alcabdi addoonka salaadiisa mar allaala markaad cabbaar tukatood dhinac fiiriso lala tegye tuug baa dhinacaaga taaga wixii buu cantoobsaday haddana dhinac baad fiirisay waxoogaa markaad tukatay intaad tukataa lala tegay marka aad isaga ilaalsada salaadiina baabu jahri aliimaani imaamka kor u qaadkiisii baabkeedii waaye bita'miini aamiinta uu kor u qaadiyo wa fadlihi fadliga aamiintu ay leedahay aamiinta waxba nalama aha laakiin fadliga ay leedahay fiiriya can abi hurayrata radia allahu canhu ana alnabiya sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebiga idaa haddii ammana alimaamu imaamku uu aaminsanaya fa amminuu idinkuna aamiinsada imaamku markuu aamiin dhahayo fa faamminuu idinkuna aamiinsada innahu maxaa yeelay man waafaqa qofkay waafaqda ta'miinuhu aamiinaysigiisa ta'miina almalaa'ikati malaa'igta aamiinaysigeeda qufira lahu waxaa loo dhaafaa maa taqaddama wixii tegay oo min dembihi dembigiisa ahee wixii tegay ee dembigiisa ah ayaa loo saamaxaa loona dhaafaa ee qof kastoo aaminsanaya imaamku markuu aaminsanaya ha la aaminsado qof kastay ta'miinsigiisii aamiinta malaa'igtu ay iswaafaqdo dembigiisaa loo dhaafaa malaa'igtuna way aaminsanaysaa laftigooda see ku ogaanaa in aaminaysigayga iyo tii malaa'igtu ay iswaafaqeen waxaad ku ogaanaysaa taada iyo tan imaamku inay iswaafaqaan taada iyo tan imaamku hadday isku dhacaan oy iswaafaqaan tii malaa'igtana waa waafaqaysaa wa qaal ibnu shihaabin wuxuu yidhi wa kaana rasuulku wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam yaquulu mid yidhaahda aamiin aamiin allah aqbalaa loola jeedaa aamiin ma aha aamiin saasaa markaa loo baahan yahay saasaa markaa la rabaa oo markaa loo baahan yahay baabu fadli الsujuud sujuudda fadliga ay leedahay ayuu baab u yahay can saciid ibn اlmusayib baabu fadli الsujuudi can saciid ibni lmusayib waa taabici iyo wa cataa ibnu yasiid allayfiy labadaba waa taabiciyaaloo anna abaa hurayra ayaa akhbarahuma labadooda wuxuu uga khabray waa abuu hurayrao saxaabi jaliili ah anna ana annaasa dadku ayaa qaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow hal nara ma arkaynaa rabbanaa rabbigeen yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo dharaarta aakhira rabbigeen ma arkaynaa su'aashaasay dadku nebiga weydiiyeen qaala wuxuu yidhi hal tumaaruuna ma ka shakinaysaan fi lqamari dayaxa oo leylata albadri habeen badri ahoo afar-iyo tobanaad ah laysa duunahu saxaabun daruurna aan ka sokin inaad aragtaan ma ka shakinaysaan habeen afar-iyo tobanaad dayaxu yahay iftiinkiisu kaamil yahay daruurna aan cirku lahayn inaad aragtaan ma ka shakinaysaan qaaluu waxay dhaheen laa maya yaa rasuul allah rasuulkii allow ka shakin mayne waannu arkaynaa qaala wuxuu yidhi fa hal tumaaruuna ma ka shakinaysaan fi shamsi cadceedda ama qoraxda laysa duunahaa saxaabun aan daruur ka sokayn inaad aragtaan qaaluu waxay dhaheen laa maya qaala rasuulku wuxuu yidhi fa innakum adinku tarawnahu kadaalika saasoo kale aduu arkaysaan ilaahay subxaanah wa tacaala saasoo kalaad u arkaysaan fa yaquulu wuxuu odhanayaa allah subxaana watacaala macnaha saasoo kale ayaad u arkaysaan buu yidhi maalinta qiyaamaha rabbigiin yaquulu wuxuu leeyahay man kaana yacbudu shay-an qofkii shay caabudi jiray falyattabic ha raaco war qof walba wuxuu caabudi jiray maanta haddaba galee ha raaco fa minhum dadkii waxaa ka mid ah man yattabicu ashamsa dad qoraxda raacaaya qoraxdii caabudi jireen wa minhum waxaa ka mid ah man yattabicu alqamara dad dayaxa raacaya dayaxay caabudi jireen wa minhum waxaa ka mid ah man yattabicu mid raacaya aldawaaqiit dawaaqiid iyo shaydaano shayaadiinta kuwa raacaya ayaa markaa ku jira ama shay kastay caabudi jireen oo ka hor jeeday ama ka hor istaagay cibaadada ilaahay ama qubuur ha ahaato ama wax kale ha ahaada waxay caabudayeen oo shayaadiin bay raacayaan wa tabqa waxaa baaqi noqonaysoo haraysa haadihi alummatu ummaddan ee tan ah ummaddan ilaahay keligii caabuday fiiha munaafiquuhaa laakiin munaafiqiinteedaa ku dhex jira ayagu asnaamaynan caabudin munaafiqiinta laakiin warku ahaayeen muslimiintay ku dhex jireen meel ay raacayaan ma laha laakiin waa la kala saari doonaa faya'tiihim allaahu ilaahay baa u imaanaya casa qaalib ahaa oo wajalla weynaaye fayaquulu wuxuu odhanayaa ana rabbukum anaa rabbigiin ah fayaquuluuna waxay odhanayaan haadaa anagu haadaa meeshaanaa makaanuna makaankeena ah halkan baan joogaynaa xataa ya'tiyanaa ilaa uu noo yimaado rabbunaa rabbigeen faidaa jaa'a rabbunaa rabbigeen hadduu noo yimaadana carafnaahu waan aqoonsanaynaa oo waa naqaanaa marka hore waxaa suuragal ah inuu ugu imaanayo qaab iyo suuradday ku yaqaaneen ee la tusiyey inuu ugu imaan doono suurad aanahayn inuu ugu yimid kadib bay leeyihiin annagu meeshaan baan joogaynaa ilaa rabbigeen noo yimaado hadduu noo yimaadana waa garanaynaa faya'tiihim allah ilaahay ayaa u imaanayo suuraddii ay ku yaqiineen buu ugu imaanayaa fayaquul wuxuu odhanayaa ana rabbukum aniga rabbigiin baan ahay fayaquuluuna markaasay odhanayaan anta rabbuna rabbigeen ayaa tahay fayadacuuhum waxaa loo yeer waa loogu wacayaa marka fayadacuuhum fayubrabu waxaa la yeelayaa alsiraatu siraadkii bayna dahraanay jahannama jahannamo labadiisa dhinac labada dacal ee jahanam macnaha bayna dahraanay jahannama jahannamo korkeeda siraadkii la yeelayaa marka jahannama korkeeda ayaa markaa la yeelayaa fa akuunu waxaan ahaanayaa buu dhahay nebiga awala man shaqsiga ugu horeeya oo yajuusu la gudbahya oo min arusuli rususha ka mid ah biummatihi ummaddiisa ninka ugu horeeya ee nebi ahaan la gudbaya ummaddiisaan ahay nebigaa wax siraadka gudba u horeeya macnuhu ma aha inuu asaga gudbay kadibnay ummaddiisu soo gudbeen ee waxaa laga wadaa nebiyaalkana asagaa ugu horeeya nebiyaashii baa ku xiga ummadahana ummadda nebi moxamed baa u horgudbaysaa saasaa macnaha loola jeedaa walaa yatakallamu yowmaidin axadu axad hadlaya ma jira maalintaa ila arusulu rususha maahane rususha maahane qof kaloo hadlaayaa ma jira wa kalaamu rusuli rususha hadalkoodu xataa yowmaidin maalintaa wuxuu noqonayaa allaahumma sallim sallim allaahuma ilaahayow sallim sallim ilaahu badbaada badbaada ilaahuna badbaadi ilaahuna kori ilaahuna badbaadi wax kalay dhihi karaan ma laha wa fii jahannama naarta jahannama kalaabiibu kalaabiib baa ku taala waa birkawaaneed birta hilibka ninka ee jasaarkaee kawaanlaha hilibka uu surtee u qalloocda yaa kalaabiib la yidhaahdaa oo midlu shawki sacdaani qodaxda saacadaanka la yidhaahdo oo kale ah hal ra'aytum ma aragteen buu dhahay nebiga saxaabada asagoo la hadlaya shawka sacadaani qodaxda sacadaankee madiina ka baxda ma aragteen qaaluu nacam haabay dhaheen qaala rasuulku wuxuu yidhi fa innahaa ayagu midlu shawki sacadaani qodaxda sacadaanka oo kale waaye hayra laakiin annahu laa yaclamu ma oga qadra cidamihaa weynaanteeda intay la eg tahay ila allaahu ilaahay maahane xagga magacay iskala eg yihiin maahane say u qalloocan tahay say u weyn tahay ilaahay mooye cid kale oo taqaanaa ma jirto subxaanah wa tacaala takhdafu nnaasa dadkay dafdafaysaa biacmaalihim acmaalahooda intay la eg yihiin yay ku dafdafaysaa fa minhum waxaa ka mid ah man yuubaqu mid lagu halaagaya bicamalihi camalkiisa midyuubaq ah ayaa markaa ku jiro lagu halaagaayo camalkiisa <clears throat> mid camalkiisa lagu halaagaya wa minhum man midna waa ka mid yukhardal ay xaganayso mid yukhardal ah ayaa ku jira oo maxay samaynaysaa si tartiib ahay u xaganaysaa macnaha way qabsanaysaa way xariiqaysaa way hankhariifaysaa way xaganaysaa macnaha mid noocaas ah ayaa markaa ku jira oo yukhardalo uma yanjuu haddana ka badbaadaya xataa idaa araada allaahu ilaa ilaahay uu la doono raxmata man naxariis man uu la doono araada uu la doonay oo min ahli naari ahlu naarka ah dad naarta markaa ku hoobtoo naarta galay yuu ilaahay naxariis la doonayaa amara allaahu ilaahay wuxuu amrayaa almalaa'ikata malaa'igta ayuu farayaa an yukhrijuu inay ka soo bixiyaan naarta man kaana yacbudu allaaha qof kastoo ilaahay caabudi jiray warbaxa u taga oo naarta taga oo intii ilaahay caabudi jirtay ka soo bixi fa yukhrijuunahum way ka soo bixinayaan wayacrifuunahum waxayna ku aqoonsanayaan biaahaari sujuudi sujuudda raadkeeda meelaha ay ka sujuudi jireen ayay ku aqoonsanayaan waxarama allaahu ilaahay wuu ka xaaraantinimeeyey cala naari naarta an ta'kula inay cunto ahara asujuudi sujuudda raadkeeda meelaha qofka uu ka sujuudayo naartu kama cuni karto xataa hadduu naar galo fayakhrujuuna way ka soo bixinayaan min annaari naarta qadimtuxashu ayagoo dhuxuloobay ayagoo gubtay oo madoobaaday qadimtu xeshow ayagoo dhuxuloobay bay ka soo bixinayaan fa yusabu calayhim korkooda waxaa lagu shubayaa maa'u alxayaati biyihii nolosha fa yumbituuna way soo dhalanayaan kamaa tambutu alxibbatu say u soo dhalato oo kale xabbadda waa xibbada waa markuu roobku yimaado meelaha roobku ku do'o geeda yaryaroo ubax ahoo qurux badan baa ka soo baxa say iniintaa ama xibbadda uga soo baxdo fii xamiili sayli daadka meelaha uu qaaday meelaha biyaha daadmareenka ah meeshaysay uga soo baxaan dumma ka bacdi yafruqu allah ilaahay wuxuu faaruqayaa min alqadaa'i xukunka bayna alcibaadi addoommada baynkooda uu kala xukminaayey ayuu ilaahay dhammaynayaa subxaana wa tacaala ahlu naartii baa la geliyey ahlu jannihiina waa la janeeyey wayabqaa rajul nin baa soo haraya bayna aljannati waannaari naarta iyo jannada dhexdeedii ayuu taagan yahay wahwa ninkani aakhiru ahli nnaari ahlubaadilka ugu dambeeye naarta ka soo baxay waaye dukhuulan aljanna jannada gelitaankeedana ugu dambeeya muqbilu biwajhihi wejigiisa wuxuu qaabilsan yahay uu u jeedaa qibala annaari dhanka naarta dhanka naartuu wejigiisa ku soo jeedaa fayaquulu wuxuu odhanayaa yaa rabbi rabbiyow isrif leexi wejhii wejigayga cani innaari ilaw naartile mar wejigayga ka leexi wejigiisaa naartiisaa ugu aada qad khashabanii <clears throat> riixuha qad khashabanii waxaa i sumeeyey riixuhaa urkeeda wa axraqanii waxaa i gubay dakaa'uhaa kuleylkeedee wejigayga ilaa naarta iiga leexi fayaquulu ilaahay wuxuu odhanayaa hal casayta ma mudan tahay in fucila daalika arrintaa haddii laguu sameeyo bika adiga an tas'ala inaad i weyddiisato hayra daalika kaa hayrkii haddaan kuu sameeyo arrintaa wax kale ma ii weyddiisanaysaa fayaquul wuxuu odhanayaa laa maya wa cizatika sharaftaadaan ku dhaartay wacisatika ayaan ku dhaartay sharaftaabe ku weyddiisan maayo fayucti allaaha ilaahay buu siinayaa maa shaa'a wixii uu doono oo min cahdin ballan iyo wa miihaaqin ballan adag ah fayasrifu allaahu ilaahay wuxuu ka leexinayaa wejha wejigiisa cani innaari naarta xaggeeda ilaahay ayaa markaa wejigiisa naarta ka leexinaayo ballanna wuu qaaday inuusan wax kale markaa weyddiinaynin darsiga nagu soo socdaanu ku dhammaystiri doonaa meeshase hanoo joogta maanta wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam